ku jirin shaku caqiido ma noqdo oo wax qofku rumeeyo qalbiga ku dhunto ma noqonayo ma hadduu shaki ku jiro saxiix iyo baatil loo kala eegi maayo marka hore qofku wax kastuu rumaysan yahay sax iyo baatil waxay doonaan ma ha noqdaan oo uu ku qanacsan yuu go-aamiyo dee caqiiday noqonayaan laakiin waxaa la leedayaa waxaasi waaqaca yahay waxa yani waafaqsan oo jira oo sax ah iyo inaanu ahay baadil baatil yahay hadduu yahay wax sax ah wuxuu ictiqaadsan yihin waa sida caqiidada dhulka rabigana caqiidada muslimiinta hadduu wax baadila yahayna dee waa dadka marka adiyaalka baatilkaa nasaarada iyo yahuudda iyo waxay haystaan oo kale dee muctaqad bay aaminsan yihiin laakiin waa baatil marka caqiida laga hadlayo mafhuum islaami ah waxa weeyaan waa iimaan la jasmiyey oo la qanciyey oo la rumeeyey allah tabaaraka watacaala jiritaankiisa iyo markaas ilaahay wuxuu xaq u leeyahay oo dhan loo khaas yeelo rububiyada uluuhiyada asmaada iyo sifaatka kutubta iyo malaa'igta ilaahay oo dhan iyo rusushu soo diray maalinta yowmal aakhirka qadarka ilaahay shan iyo qaybud ku yimaado dhammaan ususha diintoo dhan baa soo gelayso mawduuca lagaga hadlaa qiimaha tawxiidka iimaanka islaamka qaymiyaadka nebinimada iyo dhammaan markaa salafkii saalixi isku waafaqeen iyo wixii halkaa la halmaado oo dhan iyo balaadi ka mid yihin iyo waxaa markaas sida lagula dhaqmayo iyo goobka go-aanka mawqifa laga qaadanayo saxaabadii waxaasoo dhan iyo markaa wax kaloo bahudan culimadu sheegaan oo mawduuca caqiidada ayaa lagu daraaseynaya caqiidadana waxaa lay caqiidatu safariniya nisbadu waxay tahay mu-alifkeeda asafarini waa mu-alifu lkitaab oo kitaabkan waxaa qoray sheekha la ihaha maxamed ibn axmed ibnu salim ibnu sulaymaan asafarini nisba ila asafarin waa qarya min qura falastiin weyn waa magaalo kamid a magaalooyinka falastiin ka mida abulcaw baa loogu kuuriyeeyaa sida talmiidkiisu uu sheegay markaan kibal qasiy waxaanay sheegeen markaasi wuxuu ahaa yani maaragtay nin aada iyo aad u fiican aqoonta markaa cilmiga iyo dalabkeeda culimadana runta ammaan bay kala duleeceen waxaana markaasi diidashay waxa weya alf miya arbacata ah, cashar hijri ah magaaladaas safaari buu ku dhashay maryada ku taalo falastiin qur-aanka isagoo yar ku akriyay uu xifdiyay u qaaniyay cilmigana faladkiisana wuxooga kala qaatay waa uuna xelaystay sheekan kitaabkiisan wixii adura lutiya fi caqdi ahli lfirqa alwardiya waa kitaab ummadda ay kula kulantay iqbaal wanaagsan aad baa dadka markaa alxaqi ahlusunna waljamaaca ay u aqbaleen kitaabka marka laga reebo xoolaha markaa aqal socda culus ama mulaaxadaad xoolaha xagga cilmikalaamkaa uu ku daray oo markaasi waxoogaa hafwa oo culimada kalaba ka dhacda ayaa markaa ku jira culimaduna ay markaa dee tacliiqiyeen bayaamiyeen laakiin kitaabkani aada bay culimadu u amaaneen jasiiraddan iyo meesha xijaas iyo najid iyo wariyadiba ku faafay isla markaasi kutubta muctaqadka kuwa markaa aadka ugu fiican ayuu ku jiraa shuruud fara badan buu leeyahy isaga ugu horeeyo maalifka kitaabkani alawaaqic alawaar albahiya sawaadic ayaa u leeyahay markaasi athariya oo kitaabka ku sharaxay oo kitaab balaaran oo weyn aada weyn weynunti ninka cilmigana aad bay cilil u tahay inaa kaa baxo isna culimadu markay arkin kitaabkani faa'iidadu xambaarsan yahin iyo sidau yahay bad aan xilligeeda la gaaraynin waxay ku dayeen inay ikhtisaariyaan culimo fara badan baa markaa qaar ikhtisaariyey sharaxii maalifka iyo kuwo markaas tablaal ahaanba u sharaxay iyo kuwo tacliiqiyey oo taqriibaad ku sameeyey waxaa ka mida ah markaasi sheekh xasan markaasi shabi iyo maxamed markaa ibnu maalic waa culamada ikhtisaariyey maxamed maalic kitaabkiisana waxaynagu bixiyeen kawaakib duriya sharxi kuli mudiya fii caqdi firqati alilmardiya waxaa jira markaasi kutub kale oo markaa iyadana ikhtisaaraad kale ka kala ku sameeyey tacliiqaadka ku leeyahay taqriiraadka markaasi ama tacliiqaadka sacdi sheekh ibn cuthaymiin raxima allahu tacaala mujalladweyn oo dakmi ah ayuu kitaabka ku sharaxay haddaynu markaa kitaabka iska gudagalno oo muqadimada markaa ugu horeysa maalifka ulahi ku bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim wabihi nastaciin mualifka kitaabka ayaynu markaa dul joognay hadalkiisii qaala naadim mubtadian bilbasmala isagoo kana barakaysanaya kuna daynay kitaabka qur-aanka ah ayaa wuxuuhi isagoo ku bilaabayo bismi illaahi araxmaan araxiim waxaa weeyaan isamkan musamaha markaa lagu magacaabay laftigan laftuljalaalaha ee cadamka ah lagula sifeeyo cinda markaa ismka ku isman awsaf kamaan magaciisa markaa abtadiu ficilkaasaa markaa hadi goolaada jarabjoogu ku tacaluqaya kuna koo markaasi asalkaa markaasi wixii la sameynaya fala waa ficil ilaaha markaa ayaa ku bilaabaya magaciisa ee macbuudka ah allah waxay u tahay markaa calam ilaahay daatadiisa waajibka ay tahay jiritaankiisu ee xaqa wale wax laala wixii amaan cid kale lagu ma jiro ilaaha markaa araxmaan raxiim raxmaan waxaa markaa walaalism asmaada ilaahay ka midaysta sifada raxmada iyo daatiga awooda macnaha waa waasic araxma ilaah naxariistiisu cid walba gaadhay oo waasic tahay waa sifa ficliya raxmaa ku jirta oo waa raxmada ilaahay subxaana watacaala waa ka gaarsiinaya naxariista ciddu doole addoommada ka mid ah markaa bisinka ayuu ku bilaabayaa sida culimada quduuda ugu ah kutubtooda ay ku qoreen kitaabka qur-aankaana kaga dayanayaa waa laga barakaysanaya markaa magacii ilaahay asmaadiisii iyo sifaadkiisii قال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله الذي القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق alxamdu waxay noqonaysaa ammaan carabka lagu ammaano cidda la ammaanayo wanaagga iyo quruxda iyo markaa jamaalka ay leedahay ikhtiyaarigan ijbaariga ahayn oo iyadoo la weyneynayo curfi ahaan waxay noqonaysaa oo ka warramaya tacliimin inta markaa nimcaysay eekada xamaanayo nicmaysay iyo qaybkiiba shukriga isaguna waa xabdiga oo kale lakin istilaax ahaan marka xagga cilibixinta loo kala qaado curfiga markaa lagu kala qaado shukriga iyo xamdiga wuxuu noqonayaa shayga la yidhaahdo yani sarfu lcabdi jamiica maa ancama allahu bihi calayhi fima khuliqa liajlihi ka xamdigi waa waxaana xamdiga iyo shurkigu markaa cumuum iyo khusuuska ka dhexeeya oo noqonaya midna dhinac lagu balaaray midna dhinac lagu khaasan yahay haddii xamdiga la eego meeshu ku tacalluqayaa waxa ay tahay fawaadil iyo fadaa'il wixii ilaahay uu leeyahay fawaadil iyo asifooyin mutacaddi ah oo ilaahay ku sifaysan khalaa'igkuna uu gaadhsiinayo oo qalabku ka geliyo iyo fadaaisha oo sifooyinka laasimka ilaahay jamaalkiisa iyo sifooyinka daatadiisa xagga meesha ay kusoo aroorayaan wa ka soo aroorayaan way ku kala doon yihiin xagtugu qalbiga iyo iyo camalkaa laga fuliyaa laakiin shukriga saddex laba markaa wadnaha markaad jawaarixda carabka iyo qalbiga baad gaboobi bilaa faadadku min acmaaru midii halaatata yadii walisaan oo qabiila muxaajaba yadii walisaan oo qabiilu muxaajaba nicmada idaba waxay idii faa'idaysay xaggayga saddex gacan iyo carab iyo qalbiga markaa dahsoon ee cijaaba laakiin xagga tacalluqa shukrigu waa markaa wuxuu yahay mid khaasan oo ku tacalluqa waxaa lahay lagu shukaya fawaadisha nicmooyinkiisa mutacadi mutacadigu bixiyey oo keliyaad laakiin xamdigu cid kuu nimcaysay iyo cidaan kuu nimcan jabaalka ay aad ku sifayso labadaba markaasi way noqonaysaa marka xamdu jinsigeedoo baa laga hadlayaa hadduu yahay jinsiga xamdi lagu jira oo cidi ku dhawaaqdo ama afraadkiisoo dhan marka la istidraaq la yidhaahdo lilaahi way markaa xaq u leh oo khaas u tahay ilaaha alqadiim cida aanay ka horaynin markaa alqadiim waa ilaaha ayuu markaa sarfaynayaa khabar ahaana kaga waramayaa cid ka horraysay aanan jirin iyadoo sheekha halkaa lagu haysto qadiim ma maaha isam magacyada ilaahay ka mid a sunada laguma hayo qur-aanka laguma hayo sunada laguma hayo laakiin isagu lawaamica awaarka markii uu sharxayay waxa uu ku tilmaamay huwa ism asmaa illah inuu yahay qadiim magax magacyada ilahay ka mid ah culimadu way diideen arrintaasi qadiim min baabil khabarku way iska banaantay oo marka loo jeedo waa midka aan wax cadamila ah ka horreyno isagoo jirin buu yimi ma jirta meesha ee weligii buu jira wax ka horreeyay ma jirin cadamna kama horreeyay waxaa laakiin jira sifo ilaahay uu ku sifaysan yahay وصلها قومك أن يقاتل هو الأول والآخر والظاهر والباطن مركان صفة الأول أولية إله سبحانه وتعالى يواجه الوهينا مركان قديم وإلهي أول كهول إيبا وجهي وحقه غيري وعدم وجه الله آن وجه مركان ملاها ملاحظات كأيكوها إصدار شيخة أي كمثل فصور ربك أنت الأول فليس قبلك شيء oday baa tahay cid kaa horeysay ma jiro ayuu markaa rasuulku yiri calayh isalaatu wasalaam marka waxay noqonaysaa haddii markaa ilaahay subxaana watacaala ta sifada qidabka aan lagu sifeeyo lalaaba xaadisa ugu isagana yaa jirsiiye marka kakalena yaa jirsiiye ma ilaahay subxaana watacaala weligii buu jiray wax markaa cadab laba aania jiritaan la-aana oo soo baray ma jirto albaaqi waa ilaaha baaqiga ah baqaabaana laga keenay waxaana loo diidan yahay inay xagga dambe ka soo haleesho wax la yidhaahdo jiritaan la-aan oo wakti ilahay dhammaanaya ma jiro baaqi ma magaca magacyada ilaahay ka midaba mimimamid khabada kuu keenay bay yidhaahdeen mana cadayda moo oro waa magac magacyada ilaahay ka mid a laakiin baqaabu wuxuu ku soo arooray isagoo sifo ah oo ilaahay ku sifeynaya qur-aanka wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waikraam culimmadana waxay idhahdeen shay kasta oo sifa ah maaha mid laga soo qaadanaya isan laakiin isam kastaa sifa bixinaya oo asmaada ilaahay ka mid a ah, oo qaadanaysa markaa qaacidada magac kasta oo magacyada ilaahay ka mid a ah, sifuu leeyi laakiin sifo kasta ilaahay subxaana wa tacaala magac loogama soo dhambaro markaa sifo waxaynu ku haynaa baqaaga ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa baaqi miyuu noqonayaa markaa magac looga soo qaadan maayo laakiin min baabi alkhabar khabar ahaan waa looga warrami karaa ilaahay dawuu hadlaa oo kalaam buu leeyay laakiin sifar kalaam uu sifaysan yahay ma la odhanaya waxaa la odhanayaa mutakamil wey mutakalim wey oo isimka ma loo soo qaadanaya mutakalim muriid saanic faacil ila sifaraha ugu sifaysan yahy maya ism looma soo qaadanayo waxaa markaa aayaddaa hore alawal walaakhir daahir albaatil iyo xadiidkaa rasuulka awal aakir waa kii dambeeye baaqiga noqonaya macnaha cid ka dambeynaysa ajiri weligiina jiri doona asal ahaan wuu jiray ini wax ka la-aani kamay horay iyo jiritaan la-aani aakir wuu noqonayaa macnaha waa daa'im weligiina wuu jiri doonaa ma sugeeyo musabib lasbaab waa ka markaasi qadaro asbaabta macnaha asbaabta mutawasal bihaa ilaa musababaatiha asbaabta lagu gaaro markaa waxay sababto ilaahay subxaana watacaala isaga ayaa qadaro keenay musqadkana waxay qoraysaa muqadir alajaal wa jamcu ajal ilaha ku taqdiiriya ajaanku iyo ajasha cimriga qofka koolka geliha ku dhamaanayso kaasaa ka fiican musabib alasbaab oo ina meela muqadim alajaal waxay uga fiican tahay waxay ka mid tahay markaa yani muqadir waa sifaadkii afcaali bay ka mid tahay ee weliba cabiraya ilaahay sifooyinka fawaadisha u leeyahay mutaxadiga nusqad kale bedelka aaja ah, waxay jiri muqadir alaqdaar min kasii caamsantay ilaaha jaagooyo qadara waxa aqdaarta lagaaoga waxaa kalaa ay leedahay markaa ilaalada ay tusinayso taqdiirta aajaasha oo markaa ajal oo markaa ajal la yidhaahdo waa qaayatu waqti fi lmowt qofka xayaatadu halkay kaga dhamaanayso waxay kala noqotaa xuluul addiin addayn daynka daynka la kala muddada loo qabto iyo shayga muddadiisa faida jaa laa yastaakiruuna saacata walaa yastaqdimu ajashaurka intimaadada ma qadimayo walarzaaq waa shayga caamka ah ayaa lagu sii cadfay mid khaasa oo markaa musabib ama muqadar waa midka qadara ee isagu sababta marka asbaabta keena arsaaquna waxay ka mid tahay taa arsaaquna taasu bay ka mid tahay asbaabta oo waxa weeyaan marka waa jamcu risqi risqina cadiyada la yidhaahaa wax kastoo lagu intifaaco qofka bini aadamkii xalaal iyo xaaraamiyada loo kariyey xayun calayhi qadimun mawjuudu qaamat bihi alashyaau walwujuudu xayu waa ilaaha nool ma suulin inuu yahay weligii mid jira oo ku sifaysan xayaato kaamil ah xayaatadu waa sifo ilaahay naftiisa iyo daatadiisa ugu sugan oo waxa weyaan xaqiiqo ah isaga markaa ku qunta xayaatadaasna waa mid ka duwan xayaatada makhluuqa uwa xayaato kaamil ah qur-aankan aynu markaa ku haynaa kursa marka daaqayno isamka xayi ilaahay subxaana wa tacaala wuu leeyihi caliimun weeyaan ilaahay og saraa'irta qarsoon iyo waxa hoose iyo waxa daalibka calanka ahba wa cilmi ilaahi subxaana wa tacaala wax kasta awal iyo aakhirba uu ogyahay wax kor loo qaaday qaadiyo hoos loo dhigo wax qarsoon iyo wax markaa camil oo daahir qaadirun wada u awood iyo qudra iyo karaam buu leeya rabbi subxaana watacaala tacaala cagsi waxa la yidhahda marna aanu ku imanaynin markaa sifada qudradu rabbi ku sifaysan yahay oo sifatu qudra cagsi baa dee u ah maxaa kale waxaa kasoo horjeeda ee lidka ku ah yan waxba markaa kari karay inuu sameeyo sida quwadaba dacfi uga soo horjeedo quwadaba dacfi uga soo horjeedo waa inay kala caabisayeen qudrada wax iyo caqli leh oo keliya ayaa lagu sifeeya laakiin quwadda waxaa lagu sifeeyaa xata jamaalaat xajarkan iyo maxaan kuraa istuwaaladan xadiidka ah waxaa loodhan kara waa qawi laakiin waa qaadir lama odhan karo dhagaxa waa qaadir lama odhan karo laakiin waa qawi waa loodhan karaa laakiin insaankan iyo xayawaankan ayaa lagu tilmaami karaa waa qaadir ilahayna waa qudra taabuu leeya isagu bashar wax kala aan ahayn marka qof haddii marka la wa dhagaxa qaad hal anta qaadir an taxmil hada alxajar ila nacam dabeedna tusaalo qaad uu qaadi kari waayo fahuwa caajis laakin laa anta qawi ixmal alxajar bal qaad dhagaxa oo dabeedna uu darta ku hijiyo maxaa la odhanayaa waxaa la leeya daciif wey dirtuma ku qaadsan wahuwa daciif lakin hadduu mid kala yimaado uu mar kala yeeji maxaa ohanayna hadaa qawmi marka qawmi iyo dacfu waa laba shay oo si muqaabila qaadir iyo markaa qudra iyo cadsina waa isi muqaabil marka ilaahay qudrada ilaahay waxa weeyaan waa bikuli shay qadiir rabbi subxaana watacaala isimka qaadirana uu leeyay qudradna taaba uu leey wax cadsiya haba lataanale mawjuud waa ilaaha mawjuudka ah wujuudkiisuna waa mubtadab iyo qadiim oo weligii buu jiri jiray leanna alcaalam caalamkana ku nool ee qaybihiisa oo dhan waa shay xaadis oo yimi waana shay baahan jiritaankiisa iyo markaa jiritaan la-aanta waa kuwa u baahan yihi mawjuud isamiyay tahay asmaadan ilaahay kamida maya min baabi khabar baa sheeka looga cudur daale wuxuu kaga waramayaa rabbi subxaana wa jiritaankiisa laakiin ismu mawjuud idhaahdo ma lahae waxaaba iska noqonaysaa muqxa meesha lagu soo markaasi dee buuxiyey xayu baa kaga filan leanna ilaahay u xayi mar yahay dee waa mawjuuda ku jira ah. taasaaba ku filaan lahay laakiin isaguba nabigu isaguba ee wuxuu kaga qabray jiritaanka rabbi subxaana wa tacaala qaamat bihi lashyaau ilaahay subxaana wa tacaala naftiisa ayuula qumay khalaa'idda waa abuurtana isaga ayaa qumaya uu joojiyo jirsiin qaamad macnaha way quntay oo waa mid jirta oo la helay oo weliba markaa dee socoto bihi ilaahay subxaana watacaala qurudiisa ku timi ashyaacu dhamaan waxa shay la yidhaahdo oo dhan xudoomamaha noqdo shay jawhar yani xajmiya maxaan ku dhahay shay macnaa oo calaamadudu doonaha rabbi subxaana wa tacaala iyo jibitaankiisa iskale uu ku qoray shaygaasi wlwujuud ay waqaama bihi wujuud yacni waxa allah likulli wujuudi siwaa jiritaanka wixii alla ka soo hadee koonkoo dhami waxa uu ku yimi waa ilaahay guradiisa rabbi subxaana wa tacaala isaga jibitaankiisu waa horeey waa asali waa aweli wixii kale jibitaankiisu waa jaaris jibitaanka ilaahay waa waajib makhluuqaadka inay jiraan waa jaa-is yacni inuu yimaado iyana u imaan labaduba bannaan waa shay muxdasan oo ixtisaal bihdaad alkhaaliq alxakiim yaa keenay ixdaadkiiyo soo jirsiiyey ilaaha xakmadda badan ee khaaliqa wax abuura dallad calaa wujuudihi alxawaadisu subxaanahu fahuwa alxakiimu alwaarisu dallad waxaa tusisay ama caddaysay calaa wujuudi wujuud illahi tabaaraka watacaala ilaahay jiritaankiisa uu jiro waxaa daliilo ah oo tusinaya alxawaadi ee alkhalaa'iq alxawaadis koonkan makhluuqaadka ilahay abuuray ayaa tusinaya jiritaanka ilaahi subxaana wa tacaala dalaaisha maxaa la idhahaa waa dalaailo caqligeed lagu garanayo waa mid qarci ah xisina way tahay waa baratikal oo la taabanayo baratikal ah oo la taabanayo marka jiritaanka ilahay xawaadis waa jamcu xaadis oo xaadis male khilaafu qadiim shaygii horreeyay qadiimka kasoo horjeeda waa xaadis wax cusub oo yimi weeye marka jiritaanka ilahay buu daluuyahay saad u eegto oo konka iyo khalaa'iqda oo dhan rabbi subxaana watacaala jiritaanka ay markaasi ay dagan xisi ah oo caqli ah oo qaadic ah qadciya marka weya sababtuna waxay tahay yani kulli xaadiin falaw muxdit hadduu shay xaadid yahay soo tajidlo soo cuswanadoo yimi dee ciddii keentay ayaa jirta iskama imado meel maran kama imanayo meel maran kama imanayo walaa muxdit lilxawaadis ila allah xawaadista makhluuqaadka muxditkeeda ma jiro oo aan alla ahayn waxbaa unsaac bilaadi aanay kugula doodin oo aanay odhanin imanka maanta soomaali marka horena aan diin rumaysnayn oo gaaja hayso faqriyo waxxuntiya gaaladii u tegin iyo nimankii xunxumaayee maasha xalmaanyadaa dhameeyey markaasay ku dhahdeen ilaahba ma jiro marka ma diin u haysan waxayna haddaad hadaad ku dhawaaqdood internetkaa ka qayliso od soomaalida ku qayliso od diintooda caydo lacag baanu kaa dharganaynaa awbau gaajooday lacag buu caabudayey shilinku caabudayey adduunyadu caabudayey shahwadiisu caabudayey maa wuu gudiyi ku jiraad moodaysaa ma dhacayso mid daalibulcilmi ama rag ama gabad oo muslim ah oo caqiidada aynu dhiganay saxeixa dhigtay waa naadir inay dhacdo oo intuu halkaa tago baqaag odhanaya ilaahaad sheegaysaa waa mid nooceeda mid jayniisa ah, mise waa mid amerikaana mid yahuudiya ah, mise waa mid maxay ah kan aad mid rumaysantii maxaa la idhaahdaa gacanta noo saar oo idhaha noo tus maxaasay ku hadlayaan markaasi weeyaan adiga laftaadaa daliil ah inuu jiro ilaahay subxaana wa tacaala laftaada ayaa daliil ah meel kala dhahadooni leanna wax iska iman karaa ma jiro xataa kuwa yani laa ilaha walxayaatu maada wax ilah lahaa ma jiro xayaatadana waa maanta dabeicadda abuurtay dee dabeicadda ilaah ka dhigeen eegiyuhu ku dhowdu wax dabeicad laydhan jirin bay ilaah ka dhigeen oo yidhahdeen tana ilah wax abuurto koonka keenta wax dabeicad laga wax abuurayna ma jirto ilaahay keliya subxaana watacala ayaa wax abuuray nin reermiyan diinba loo sheegin baa ilaahay aqoonsaday markaasaa la yidhi bima carabta rabbak maxaad rabbigaagaa ku garatay markaasaa wuxuu idhi alasaru yadimuka albasiir waalbacra tudimuka albaciid haddaad meesha raad ku aragto waxbaa maray soo maaha raadku wixii meesha maray in meeshan murur ka dhacay iyo sayr ayuu kutusayaa haddaad saalo aragto maxaad meesha geel baa maray soo maaha ma xayawaankii kale saalada lahaa dee wuxuu ihi samaa daatu abraaj wa ardun daatu fijaaj wa bixaarun daatu amwaaj alaa tadulluka calaa muxdis buu yidhi warsamadan abraashta u saaxiiba iyo guruushta iyo dhulkan markaa fijaajta iyo duruuda aan marayna u saaxiiba iyo bedel mawjadaynaysaa miyaaday kutusayn xaad muxdidkii isagoo abuuray keenay inay badahan iyo dhulka dhicidi ka dambayso iyo samadan miyaanay ku tusayn buri dee taasaan ku gartay buri caqliga waa dabar waa yani dalaaladii caqliga weya tano keliyana daliilku maaha makhluuqaadka waxaa kamida ah marka caqliga keli maa fidradu waa waxaa ugu daran fidrat allahi alatii fadra naasa calayha fidradu waa waxaa ugu daran ee qofka bini aadam ilaahay baa ku abuuray soo maaha markii uu ku abuuray muxuu ihi alastu rabbikum qaaluu bala fidradii lagugu abuureed hooyada uurkeeda kaga soo baxda islaamnimaya mama inkirsana xayawaankan xataa iyo waxaan iyo jamaadaadkeeda ilaahay waa aqoonsanina waa fidrada ilaahay uu ku abuuray cid soconaysoo ogaynaysoona isagu dabadiisu rumaysnayn inuu yahay makhluuq ilaahay khaaliqa abuuray aan rumaysnayni ma jiro ilaa mid intay shayaadiintu u timi mijihiisa xagga sare kale ka rogtay madaxa hoos u fooroogsay mooyaane oo duufsatay shayaadiintu mooye mid kale ma jiro iyo mukaabil macaanida oo sidii fircoon iyo namruud oo kale iyo iyagoo garanaya ilaahay sida ilaahay qur-aanka inoogu caddeeyey ayuu markaa haddana isagoo diidana u leeyahay rabbi aan aniga hanin ma kasoo waxba qaadin waxooda dallan calaa wujuudihi xawaadis xawaadisa makhluuq waxay tusinaysaa allah subxaana jiritaankiisa subxaana waa ismuu markaa masdar oo wuxuu markaa xambaasayay macnihii masdarka xuruuftiisiina ma koobino waa sabxa tasbiixan bay ahay markaa subxaanahu ay tanziiha lilah rabbi waxaa u sugnaa hufnaan baa u sugnaa bimaana tasbiix wa tanziim wa hufnaan ceebka sabiid inuu yahay fa huwa alxakiim wa ilaaha markaa fa huwa allah tabaaraka wa tacaala xakiim waa ka idqaaniyey ixkaamiyey falsuubiyey ashyaada uu abuurayo xagga tadbiirta iyo maamulka iyo sida ilaahay jaanweynadiisa iyo taqdiirtiisa u sameeyey marka waa xukun iyo xikmad baa meesha ku wada jira labadaba rabbi subxaana wa tacaala ayay u alwaarisu macnaha waa baaqiga isaguu baaqiga noqonaya aakhirka ee jiraya khalaa'iqdoo dhan markay dhammaadaan innaa naxnu narisu larda waman calayha wa ilayna yurjacuun innaga ayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi isagoo istacdiiminaya narisu larda dhulkaan dhexlayna iyo waxaa saarab xaggayga addooma usoo noqonaya annagaa joog baaqi noqonayna marka khalaa'iqdoo dhan aan idlayno ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار ثم بعد ذلك ويا الصلاة والصلاة حق إلهي كتب رحمة علماء يتوضى بدل كفر السلام ملائكة الاستغفار يدم إلى أفضلت كيف كنت تضرع يدعي لهم الصبيان والخير ويديان laakiin asalaat min allah waa ahanaa abulcaaliya sida uu tacliiqiyo bukhaari uu jasmiyada kitaabkiisa saxiixa ah in ismaaciil alqaadina uu markaa ka dhigay mid mawsuul ah bifadli salaati cala nabiy salaat ullahi calaa rasuulihi sanaahu calayhi cinda almalaaika taas waa nasaxa salaada marka ilaahay ku sallaya rasuulkiisa waa sanaa ammaan isaga la ammaanay rasuulka malaa'igta agtooda oo malaa'igta ugu faanay ku ammaanaya agtooda marka raxmadda iyo sanaagiyo ammaanta iyamaa khaasan dee waxaa khaasan sanaagiyo ammaanta rasuulkay u gaar maro rasuulka ayaa dee la siiyey haba dhaqoto cid kalena bacda awqaad way ku salii karaa laakiin waxay kaasu tahay marka cumuum la eego ilaaqeeda rasuulka caleyh isalaatu wasalaam raxmadu laakiinse dee khalaa'iqoo dhan waa caam ilahay waa naxariisan cid alla cidduu doono marka taasina waxa weeyaan salaada wasalaamu waa taxiyada salaamta la salaamo iyo weliba markaasi in markaa laga nabadgalo aafaadka asalaam min anaqaais waradaa'i musqaanta iyo waxaa naqaa'ista la yidhaahdo iyo waxa marka nadaysha xumaanti qobxiga intaba mid ka nabad qabo weeyaan markaa ka nabadqabkeeda markaa salaada amaanta iyo salaamta badbaadada sarmadano daa'ima sarmad macnaha daa'ima mustamir oo daa'im ah cala nabiy ilaahay ha ammaano naqaa-is iyo radaa-ilna ha ka badbaadiyo si daa'ima almustafa waa mustafa macnaha mukhtaar yani shayga safatu shay waa waa wixii markaa mukhtaarkiisa la doorto marka nebiga weeyaan nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam oo alrasuul lmukhtaar annabiy lmustafa waa nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam nebiga maxaa la yidhaahdaa labadaa waa insaan uxiya ilayhi bisharci wain lam yu'mar bitabliiqi fainumina bitabliiqihi fahuwa rasuulu aydan sida ibnumaalic lam yahay way ma dhaqaan iyo rasuultoona loo waxyooday iyadoo laba doonto inuu cid gaarsiiyo haddii laakiin laraa ciddaa gaarsiin rasuulkuu noqonaya taxriifka waa lagu haystaa waa tacliiqiyey oo fanabiyu huwa aladii yunabiuhu allahu wahuwa yunabiu bimaa anba'ahu allah nebi waxaa la rabaa mid ilaahay u warramay isna dadkii usii warramaya wixii loo warramay fain ursil maca dalik ilaa man khaalaf amr allah liyubaliqa risaala min allah ilayhi huwa rasuul haddii loo waxyooday oo la amroo lali waxaydan ciddii ilaahay tawxiidkiisa khilaaftay gaadhsii rasuul buu noqonaya fahuwa rasuul marka ama idaa kaana inamaa yacmalu bisharaaici qablah walam yursal huwa ilaa axadin yuballiquhu can illah risaala haddii laakiin uu diin nebi ka horreeya uu haysto uu taa dadka u sheegayo oo aan dad ka soo horjeesta ilaahay oo khilaafay tawxiidkiisa aan lagu kalifin oo laohan orodku waa tawxiidka markaa diiday u sheeg kaasi wuxuu noqonayaa fahuwa nabiyu walaysa birasuul wamaa arsalnaa min qabli min rasuul walaa nebi ma anaan diri baadan hortaa nebi maxamed rasuul iyo nebi toona ilaa idaa tamanaa alqa shaydaanu fii umniyati min rasuulin wa nebiyin maxaa halkan markaa la sheego lagu camimay labadii noocee rasuul iyo nebinimaba irsaan iyo diri midkood baa laakiin rasuulnimada ku gaar waa rasuul mutlaqa weeyaan isaga lagu risaalada waxaad u xambaartaa qoladaa ilaahay sharcigiisa iyo tawxiidkiisa waa khilaaftay sida nebi nuux لأن نبي الله النوع صحيح الله عليه أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض markii u horeysay ahlu ardigu ilaahay tawxiidkiisa ay khilaafeen ay shirki sameeyeen waa qofkii nabi nuux bay ahaay waana rasuulkii horreeyey ee in ilaahay khilaaftay loo diray markaa waa kaa weya markaa rasuulku shardigna maaha rasuulku in uu isagu sharci gaara loo soo dejiyey waayo rasuul badan baa iyaga sharci u gaara loo soo dejin nabilahi yuusuf baa ka a daawud iyo sulaymaan baa ka mid a dee waxa weyaan nabilahi yuusuf muxuu haystay sharciga nabilahi ibraahim soo mar ee daawud iyo sulayman maxay dhaqmayeen waa kitaabkii towraadeed de muuse loo soo dejiyay ku dhaqmayeen markaa rasuulku waa mustafe la doortay xagga rabbi sida xadiidkii muslim en allah istafaa kinaara kina kinaara min waladi ismaaciil wastima wastafaa quraysh min kinaara wastafaa min qurayshi bani hashim waxaa kasii waasacsan ka tirmidi lafdiga tirmidi wuxuu leeyay in allaha istafaa min waladi ibraahim ismaaciil ubadkii ibraahim dhalay nabilah ibraahim ismaaciil baa ilaha ka doortay istafaa min waladi ismaaciil bani kanaana awlaadii reer bani ismaaciilna reer kana kina ilmo kanaana laga doortay kinaana wastafaa min bani kinaana qoraysh qabiil kinaanada qoraysh baa laga sii doortay wastafaa min qurayshi bani haashim qurayshna waxaa laga sii dhex saaro laga doortay reer bani haashim wastafaa min bani haashim aniga bui rasuulku ilaahay bini haashim iga doortay salaadadaasuu rasuulku soo maray umadiba ummadday ka sharaf badnayd ayaa rasuulka raaciyay calayh isalaatu wasalaam kansil hudaa weeyaa markaa rasuulkaa mustafaha la doortay markaa kansiga waxaa lahaa maalka kaydka la la kaydsaday faraha badan laakiin waxaa loo jeedaa macdani rashaa asalka iyo macdanta hanuunka waa nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam kansil alhuda hidaayada bilaaladoodii tawfiiqda maaha wilaayada tawfiiqda ilaahay baa bixiya waa ta dilaalada ee cilmiga ah qofka dariiqa ee xaqa la tuso rasuulka asal waa macdankii asalka ah waa rasuulka wa ali ay wsalaatu wsalawaatu wasalaamu calaa ali sidoo kale salaada oo ammaanta iyo salaamtaasi aalkii rasuulka korkiisa waa atbaaci atihi al huna atbaacu nabiy calaa diini aal waxaa loo jeedaa imanka intii rasuulka raacday calayhi salaatu wasalaam maasha allah waa soo gelayna ducadaasaynu aynu inagula qaadanayna waanu nasiib markaas ugu yeelanay lafdiga aal marka la leeyahay markaa sal allahu alayhi wa aalihi wa atbaaci haddii la yidhaahdo aalku wuxuu ku gaar noqonayaa ciddii muuminiin noqotay ee rasuulka qaraabadiisii ah aleyh isalaatu wasalaam atbaacdina maxay noqotay guud ahaanba ciddii raacday haddii laakiin atbaac laga jaro oo la idhaahdo aalihi wa saxbii bas aalkii waxaa soo galay waxaa loo isaga raacay min baabi awlaad waxaa ah ciddii raacdo waliba qaraabadiisa aalkiina way ku jiraan iyaguna marka wa saxbi waa wadar saaxib marka ayaa la jamciyey muraadka loo jeedaana waa asaxaabi eela markaa saxbi waa saxaabadii rasuulka iyagana salaam sal salaad iyo salaam kulkooda ahaato marka saxaabi waxaa la yidhahdaa waa kullu man ijtamaca nabiya muumina bihi waa lagu laxada mid kastoo rasuulka la kulmay hadduu doona ha indhalaaaday u arki laxdo ilbiraqsiina ha noqotee wa maata calaa daalik wa huwa mu'min mahay iimaankii islaamna ku dhintay hadday meesha soo dhex gasho riddo oo intuu rumeeyo riddo soo noqdo saxaabinimadii kamay suulino saxaabada baabacaan karaa ah. wal abaraari waa jamcu baar iyo kuwii abraarta ah waa saabiqiintii khayrfalowga badnaa kasiirulbari iyo sidqu fi lyamiin dhaarta rumeeya biriga iyo khayrka faraha badan sameeya ee hulooyaasha ahaa macaadini taqwa macaadin waa mawdica macdinta dhulka ku jirta laga qodo dahabkoo kalayo ee laga soo saaro imika maxaa loo jeedaa waa mustaqra taqwa halkay taqwadu degtay iyo mawdiceedii iyo asalkeedii weeye taqwada waa taxarus bidaacati illah in la isku ilaaliyo daacada rabbi can mukhaalafati laskela in la khilaafo imtisaal awaamir ijtinaabi nawaahi taqwa waa wiqaaya laga samaysanayo cadaabka oo maxaa lagu samaysanaya bimtisaal ficil awaamir wa tarki muxaramaat idan awaamirta ilaahay qaadato wixii la ka xarimana aad ka tagto taqwa la odhanaya tacaariif badan bay culimadu u leeyihin laakiin shayga ugu jaamicsan taqwada wuxuu yahay waa inaad markaa wiqaaya minanaar ku samaysato oo naarta wixii kaa celin lahaa daaco amarkii rabbi aad adeecdo iyo tegitaan aad ka tagto wixii ilaahay kuu diiday taqway noqonaysaa macda macaaninta macnaha mawaadicdii iyo mustaqilkii iyo halkii degaysa taqwadu waa iyaga markaa kuwaasoo weliba macal asraari lala qabay hayaan asraar waa jamcu sir sirtuna waa maxay khafaayaaka qarsooneen diinta iyo culubtan sharciga iyo usuusha diinta bay aada u ogyihin oo waxa waya asraar aada u rafiica iyo axwaal aada u fiican bay hayaan وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاصنع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي وبعد وكلمة لوري ما فصل هذا الكلام كلا صار أما انتقال من أسلوب إلى غير أسلوب كي هذا كي هو اللي ولي لقى جورا بك اللي macnaha wabacdu maxaa loo damiyey oo lagu dhisay waxyaalaha meesha ka go-ana idaafada iyo xaggii markaa luqada iyo waxa la craabaya dab isku hawlin baa waa bacd macnaha bacd alxamdala wey soo iftitaax xamdala maynaa soo bilaabin wasalaatu wasalaam maynaa soo wadi taa dabadeed faclam waa amar oo cilmi laga keenay waa idraaku shay calaa maa huwa calayh cilmiga maxaa la dhahdaa shayga xaqiiqadiisa la ogaado lagu gaaro halka shayga wuxuu ahaa marka waa amar cilmi baa lagu amray waana sifo qofka wax ku kala saarayo maxaad ogaataa ana kula alcilmi ilaaqan cilmi waxaa la idhaha cilmi sharci caqli farci ah mid asara mid ladoona ha noqdo waxaa cilmiga la idhaahdaa ka farci culumta kaloo dhamiba jamiic culum farci bay tahay waa shay soo farcamay oo aan asalkii ahayn isagoo asalka ka yimi muxuu u yahay litawxiid ciid culumtoo dhamiba waa kan farci licilmi tawxiid macnaha cilmigii tawxiidka ayay farac ka tahay oo isaga ayay markaa kasoo baxaysaa mutafaric calayh wanaashi an culumtoo dhamiba tawxiidka ayay kasoo culonaysaa isagaanay farac ka tahay tawxiid tawxiid alaaat aqsaam kuwan yani bini aadamka la yidhaahdo tawxiidka ilaahi subxaana wa tacaala saddexdiisa qaybo qaybta koowaad tawxiid rububiya waa laysoo ogolyi mid mukaabiroo kibraya mooyaane macaanigoo iska diinaya wax laga cinaad samaynaya mooye inuu kownkan khaaliqiisu allah yahay wax dira wax nooleeya waxaa saaqa inuu allah yahay he cidi moogti marka tawxiidka qaybta waa isku amasay marka la weydiiyo la abuuray iyaga saakale waxay ku odhanayaan darbe allah bis maxay caabudaya marka ilaha idin abuuray idaa saakay marka la yidhaho qeybta labaad tawxiid aluluhiya tawxiid cibaada cibaadada yaa baa loo gaar yeelaya la siinaya allah ahlulqibla dhan bay isku waafaqsantahay wax allaale wixii ahlulqibla ah ee muslimiini inuu yahay ilaahi subxaana watacaala tawxiidka yani markaasi afcaashiisa sida u gaarkaa loo keli yeelo afcaasha adoomada cibaadada ama la siiyo loo gaar yeelo sida lagu caabudo tawxiid uluhiya noqonaya intaa way soo ogoliyi xataa kuwooda taqsiimtan diidani marka la yaa la caabudaya alla keligii baa la caabuda bay ka ma diiday marka waa ogolaya dhinaca marka leeto qeybta saddexaadna waxa ay noqonaysaa marka rubuubiyadii ay taa noqoto towxiid rububiya towxiid weeye towxiidkaas waa sifaat rububiyad marka waa khaalib jiri koobka raasiq jiri muxyi umiid isaga weeyaan towxiid rububiyada ifraad allahi tacala bilcibaada ilaahay cibaadada waa kaaniyo keligii la siiyo bijamiici awaaciha noocyadii oo dhan sifaat waa midda ahlul islaam ay ku kala baxeen oo sifooyinka ilaahay kuwa kuliya ma diidan waxa isbuuc ilahay usugeeno muctasilada ah kuwa nacasmaada ku daro mujahmiyada ah sifooyinka ilaahay kuwa war sugay asmaadina way sugeen sifooyinkana war way sugeen ashaacirada iyo maturiyada iyo kuwo ilaahay waxalaala wuxuu naftiisa u sugay ee rasuulku usugeen u oo ilaahay lagu sifeeyo bima wasafa bihi nafsa wa wasafa bihi nabiyu sala alla alay slam nafyi waifbaata allaala wixii ilaahay waftiisa u sugay iyo wixii u diiday rasuulku ilaahay u sugay iyo wixii u diiday sidii looga qaato wixii ilaahay u isku sugay loo dacyo wuxuu iska dhafiina laga dhafiyo waa hamsi oo ijmaac baas fasmac manaa maqal dee dhawaq iyo sadaqa looma jeedo waa mid faham iyo fikir iyo hoggaansi ah nadmi yani maqduumkayga waa shayga la taxay ee gabayga ujuusada weeyaan baaruqinsiga ah ee aan ku taxay masaajidkii diinta rusuusha diinta kuwii muhiimka ahaa si fiican u fahma udhegayso dhegeyso cilmiga tawxiidku liannahu cilmi tawxiidkani waa cilmi cadiima alladii waa midka laa yanbaqi macnaa laa yaxsu aanay sida u haboolayn wala yastaqiim sida u toosnaanayn sida ku hagaagayay licaaqilin ay lishaqsi baaliqin caaqil ruux oo qaan gaadhay oo waalayloo caqli leh oo bani aadamka ka mid a rag iyo dumar miduu doonaba ha noqdeen uma cuntanto lifahmihi fahamka iyo ogaalka suuradda markaa tawxiidka macrifadeeda inuu haleelo oo uu fahmo lam yabtaqi aan raadinin taasi sharka wanaagsan u caqli leeya inuu fahamkii tawxiidka lam yabtaqi ay lam yatlubhu aanu dalbinba isagoo caqli caqliga qaangaara siduu imaankiisa uga sugnaaday can shay fahm cilmi basiiro cad yani waxaa u jeedaa cilmigani iyo tawxiidku mid u suulmanaya ma aha umana toosna insaanka caaqilka baaliqa ah an laa yartaqi fahma inaan fahamka tawxiidka dalbin oo aanu doonanin oo baranin dee uma banaana taasi sida uma cuntayayso inuu fahamkii tawxiidka iska tago dashuka dadadkiiba weligiiba kutuba weynaha noqdo kutuba weyne abu dictor ahaa abu abu dictor ahaa saaxiibu b h d ahaa saaxiibu dictora ahaa caqiid waaba tawxiidka baa ku fadhida aniga dacaayad baa mufta laga jara caqiida caqiidadu bay hayaa caqiida caqiidadu bay hayaa waxa weeyaan hadduu qofku caqli yeeshay baaliq yahay sida uga cuntunto ugala banaana inuu laa dalbayo oo ma fahmayo inuu markaa tawxiidkii cilmigii tawxiidka dooran waayo caqligal maaha wax banaano maaha farqal iskaba daa inuu dad baa horte inaasaga horta ma fahmayo ma dooranayo alladii laa yambaqi waa cilmiga aanay haboonay licaaqilin shaksi oo qaangaarka ku shardiisaga caqlina leh lifahmihi fahamka tawxiidka lam yabtaqi inaa mutaqo sida uu ku fayaclamu alwaajiba walmuxaala kajaa-isin fii xaqihi tacaala fayaclamu alwaajiba qofka daba wuxuu ogaanayaa shaygii sharciga waajibka ku ahaa qof kasta oo mukalaf ah inuu barto oo uu barto waajibkii ilaahay u waajibay maxaa ilaahay u waajibaya waa shay kastoo caqligu diidayo inay waxaas ilaahay ka badhnaadaan oo ka faaruq yihiin sida jiritaanka ilaahay inuu jiro dee jiritaan la-aanta caqligaaba diidayta waajib bay u tahay inuu jiro soo ma taasuu ogaanaya wlmuxaala muxaalkuna waa waxaan suuragal ahayn caqligalna ahayn marnaba inuu jiro ilahay xaqiisa marka la eego maxaa ka mid ah ilaahay shariik ama sawjad ama walad ama geeri ama hurdo ama cabsi waxaa laa bay sifayn karaa sidaba may ka jaa-isin macnaa kamaa yajib calaa kulli mukallin ka jaa-isin kamaa yajib alkalinasi sida qof kastaba waajib ugu tahay hee macnaha an yaclama likulli xukm jaaisi isin xukun kastoo jawaab soo banaan oo muxuu noqonayaa nadar ahaan caqli ahaan iyo fikir ahaan marka la eego waa shayga jiritaan iyo jiritaan la-aantiisu bannaan yihiin ay siman yihiin xagga alleh oo maxaa ka mid ah inuu ilaahay rusul keeno iyo inaanu keeno soo labadaba ma banaana ya inuu kutub soo dejiyo iyo inaanu soo dejiyo soo labadaba ma banaana inuu shaygan abuuro iyo inaanu abuurin cidda ku haysata midna nuskaan miyay ku noqonaysaa maya de markaa labaduba ilahay way banaanyihin markaa wii ilaahay fii xaqi waa waajibkii iyo muxaalkii iyo jaa-iskii fii xaqihi tacaala waxaa alle xaqiisa waajib ah waad soo barata waxaa alle mustaxiilka ka ah waad soo barata waxa alle ku banaan inuu sameeyo iyo inaanu samayn waad baratay tacaala koreey oo taqadas rasul inuu diro iyo inaanu dirin tafsiirsheeda waga soo sheegay waajibka laasima waa la dhaha shayga laasima waa la dhaha muxaalka mamnuucna waa la dhaha maxay isku macno noqonayaan wax ilaahay mamnuucka ah. jaa-iska mumkinna waa la mumkin waa shay suuragal ah waa shay suuragal ah wa min caadati ahli اlcilmi wa macnaha waqtiyada dambe taariikhda waxaa ahaaday min caadati ahlilcilm culimada ahlulcilmiga ee sunnada cilmi u leh waxaa dhaqan iyo caado u noqday an yactanuu inay ihtimaam siiyaan oo ay ku dadaalaan oo ku mashquulaan fii sabri daa sabri waa tatabuc iyo baxfi baarinta shayga iyo dabagalkiisa daadkan oo cilmi tawxiidka inay ku dadaalaan sabriga iyo tatabuca iyo raadinta daakaa kee hada alcilm waa cilmigii tawxiidka maxay ku eegayaanay ugu dadaalayaan binadmi wa shicir nadmigu waa maxay shayga la taxeys islaanta soo ma taqaan soo lama taxo kelimaadka gabayga sa la isugu marka markaa wey nadmigu waa shicir ومحل الكونتريبيوشن لأنه منظوم كمجيga lagu tirinayaa yasbulu wuxuu markaa yahay mid oo manaa yaliinu وyxsul وyjul dabacsan yasr yaliin lilxifdi kamay wuxuu u fududiye xifdiga in maskaxda lagu qabto kama sidiio macnaha annagu yaruuqu ee eh, yujibuun uu ku quruxsan yihi eh, oo yaxsun ku wanaagsan yihi samaca wayashfi wuxuu kaloo shaafinayaa oo ka beri yeelayaa ka bogsiinayaa min dama cadashka waa haraadka xifdigana wuu fiican oo sida u xifdiga ugu caansadaan ugu wanaagsan yihi wayashfi waxaanu shaafinayaa cilmiga tawxiidka marka gabay lagu tiriyo min dama haraadka haraadka waahida jahli ila haraadku waa noocyee usushi cilmiga wafta inuu barto kaga ba-o markaa baahida jahliga oo maadada markaa cilmiga tawxiidka uga jahli noqonayo laakiin nasir baa la yidhahdaa gabay miya waa naqmi soo ma ti iyo tiraab baynu dhahdaa soo ma qubanaha maxaa la dhahdaa nasigi isagu culimadu kutub yani caqiida iyo tawxiidka way hadal kalaam furan oo qubanaha bay ku akriyeen isagu ma wax shaafiy uu shaafiya wala waxa laga yaaba marar badan ardayga inuu kala qubanaha u dabacsay laakiin hase yeeshee kan isagu dhacay badan ku fiicay markaa macnaha nasriga faa'iido malaha laba waramayo famin hunaa ay min ajli daalik arrintaa ay soo sheegay darteed famin hunaa halkan inagoo ka guduuleyna macnaha arrintan sababteed aan soo sheegay ayaa nababtu waxaan tahay iyo aniga naftayda iyo liman mislina way soo gelaysaa iyo cidda iga midaba waxaan u tahay darteed caqiida caqiida ayaan tahay nababtu waa alaftu weeyaan waxaan alifay oo ururiyey oo nadmiyey oo gabay ku tiriyo lii naftayda ugu talagalay iyo liman kaana cid aniga ila midaba ee dariiqii salafka raacdayba caqiida waa caqiida salafiya asariya alqaab badan bay leedahay culimadu salafku istiraaxa markay baabka ka hadlayaan caqiido maxaa ku dhahdaa keliya ma yidhaahdaani waxaweyaan alqaab fara badan bay u sameeyaan caqiide muctaqad iyo ictiqaad iyo taararka ashtiqaaqyada laga tago sunna iyo iimaan iyo suuludiin iyo waxyaaba kala fara badan oo yaqaan caqiida ayaa marka taxay wuri urjuusatan waxaa waa mid baxal raja lix iyo toban baxri oo gabay ku leeyihi ama lix iyo toban badood bad ka midaa tan afrida waxbay mahadaa tan iska fududay afrida cid walba iska qaadan karto baxal rajis urjuusa waa bad ka mida badaha gabayga carabi taasaa la uriyey wajiisatan oo ah qaliilat alalfaar mid gaaban lafdiga laakiin kafiirat lmacaani macnayaal badan badan badan bay leedahay mufiida macnaha waa mid aad yani kuu siinaysa rabxi iyo faa-iido aada u fara badan ayuu ku siinaysaa laakiin sheekha cabdiraxmaan ibnu qaasim wuxuu ku leeyahy lowlaa sheekhu xagayaga walaaxadaadka aan ku dari lahay runtii baa hadi waa mufiida laakiin waxoogaa yaroo hadfo ah oo haddii la tusi lahaa looga halkaa bal iska fiirsado soomaaliyo uu ka joogsan lahaa culimo badan baa lagu dhacdacaynkaas intaa yaga ku jirta mooyaan waa runtii urjuusada iyo caqiidada uu ku alifay waa mufiida nadamtuhaa masaa-isheedii waxaan ku taxay nadamtu waxaan taxay haa waa cujubsada masaa'ilkeedii fii silkihaa xarisheedaa ku taxay muqadima ayaa taxay markaa nadamtu waa nadmiyey oon isku daba taxay masaa'ilkii weeyaan baabkan fadhiga caqiidada fii silkihaa nadmigii ama gabaygii cujubsada wuxuu ka dhigay xarig maxaa markaa lagu taxaya kun soo maaha kuushina muxuu ka dhigay muqadima baab muqadima ah in laydhaa la kasriyo daalka halka raajixa muqadima muqadimo baan keenay ko waynu gaari doonaa wa sita abwaabin ku cadafyada iyo lix baab waynu sheegi doonay inuu soo socdo waa jarka baab curfiya waxaa la guriga halka laga galo laakiin baab waa daarifa qayb cilmiga ka mida ah oo koobaysa fasal iyo farcu iyo furuuc fusuul iyo furuuciyo masaahil kadaaka sidaasi lamida ah. waxaan abwaabtaas oo kale sida ah lagu taxay kadaaka kaa lamida waxaan isagana ku taxay koobsanaysa khaatima gebagebo wuxuu muqadamayo lix baalo dhex yaala iyo khaatimadii gebageba ah intaasaan markaan dhigay guuli markaa waa khaatimada caaqibatu shay aakhiratu waa shay fadhiga culamadu ay haddii walaala ku daraan dee boqolayso ta-awiifinaysa waana wixii islaam noodaan wadama yeeshaan yani shayga markaa muunka ku jiro khaatimoodu yeesho waxaa ugu dambeeya iyo khitaamuska ugu dambeeya gebagabadiisu baynadu yeesho kelmadeeni marka darsigan tutaacigiisa tadaan kusoo gebagabaynayna bilaahi tacaala laa tawfiiq subxaanaka wa bixamdik